bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqol iyo afraad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baab اljanaaئis baynu ku soo jiray baab الnahyi can tajsiis اlqabri wاlbinaaءi calayh wuxuu baab yahay reebidda layska reebay ee sharcigu diiday can tajhiis alqabr qabriga in la shameeteeyo ama la nuuradeeyo iyo walbinaa'i calayhi qabriga in la dhiso wax lagu dul dhiso inaysan bannaanayn iyo wuxuu nabigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam xadaana abubakr bn abi shaybata walxadiidu fii musanafihi bihada alwaj ku wariya xadaثna xafs bn khiyaas ibn طlq النkhci can bni jurayji cabdاlmلك bn cabdاlcaزiiz can abi الزubayr muxamed bn muslim bn tdrus اlmaki can jaabir bn cabdاllahi اlansaari qaala wuxuu ihi saxaabiga nahaa rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu ka reebay ummadda an yujasasa in la nuuradeeyo ama la shamiiteeyo ama la sibdhiyo alqabru xabaashiya qabriga wuxuu kaloo umada ka reemo an yuqcada calayhi in lagu dul fadhiisto oo salka la saaro lagu fadhiisto wa an yubna calayhi in la dhiso dushiisa teendhe iyo qubad iyo guri iyo darse iyo maqsin laga dhiso waxadaanii haaruun bn cabdilaahi alxamaal xadaanaa xajaaj bn moxamed almisiisiya waxadaanii muxamed bnu raaficin alqushayri xadaثna cabdالرaزاq بn hmaam الsacاni jamiica xajaaج iyo cabdالرaزاq can ibni jurayji qaal ibn jurayj wuxuu hi abaranii abu الzubayr akhbaranii abu الzubayr hadda ican buu soo yidhi hadda laakiin wuxuu u keenay u soo celiyey in ibnu jurayj maadaama takliis lagu haysto uu caddeeyo taxdiidka qaala wuxuu hi akhbaranii abu الzubayr أnnahu samica jaabir bn cabdالlahi اlansari yaquul annahu samicana hadda meesha hore kuma jirin abu zubayr can jaabir samc kuma jirin ibnu jurayj can abi zubayrna samcti riwaayad hore kuma jirin yaquulu asagoo le samictu الnabiya sal l slam bimilihi fadakara wuxuu sheegay ay wariyeen labada wadaad bimilihi xadiiثi الsaabiq waxadaanii yaxya bnu yaxya abu bakr atamimi الnaysaburi ahbarna ismaaciil bnu culaya can ayub اskhtiyaani ayub ibn abi tamiimata الsakhtiyaani can abi zubayr muxamed can jaabirin qaala wuxuu ihi saxaabiga nuhiya waxaa ummadda muslimka ah laga reeboo loo diiday can taqsiisi alqubuuri qubuurta in la nuuradeeyo ama la shamiiteeyo ama la sibdhiyo cindu ibni xibbaan waxaa ku timid kaanuu yusamuuna aljasa alqasa jasigo nuuradda ama shamiitada ah ayayaaba la iska qasada la yidhahdaa marka jasina waa la yidhaahdaa asana waa la yidhaahdaa marka taqsiis iyo tajsiis saasay kale waa isku mid waa laba shay isku macna kaanuu yusamuuna aljasa oo nuuradda ama shamiitada ah alqasay odhan jireen xadiikan marka xadiiu jaabirin baa baabka asalu ah saddex masalaa ku jirto midda koowaad qabriga in la nuuradeeyo ama la sibdhiyo ama la shamiitoyo nabigu ummadda waa u diiday nahyigaana sida raajixa waa taxriim xaaraan wey lama ogolo wa an yuqcda calayhi in lagu dul fadhiistana lama ogolo waa xurmadaro qubuurta muslimiinta in ruuxa markuu nool yahay inaad ku fadhiisato lama ogolayn mana bannaanayn meel kaga dhacbayna ahayd iyo xadgudub iyo xurmadaro hadduu dhintay buuna ka sii mudan yahay wey marka waa lama ogola in lagu fadhiisto qabriga albinaaw caley qabriga asaga in la dhiso la taagan lama ogolo asagoon asaga la taabani in wax laga duldhisana sida qubadaha iyo darsooyinka iyo balbalooyinka loogu dhisi jiray iyo teendhooyinka ayadna lama ogolo waa xaaraan saddexdaa masalo ayuu xadiidku keenay oo u shamliysta khaarija oo sunanka ah waxaanu ku maray laba ziyaado oo xadiidkii jaabir u wato wa an yuktaba calayhi aw yusaada calayh labadaa riwaayo oy tirmidi iyo sunanka iyagu xoojiyano saxiixiyaan xaakimna u yidhah waa sunna saxiixa wadaaddo badanna ay xoojiyaan laakiin saxiixaynku ay oga tageen cililcil ay oga tageen iyagu waxay u arkaan inuu calaa shardihimaa uusan ahayn marka wa an yugtaba caleyh in magac lagu qoro oo ruuxii dhintay magaciisi sida dadka dhaqanba ka dhigteen xabaalaha kariko iyo langaati markaad tagto iyo iyo xabaalihii xeebaha ku yaalay reer koonfureed xabaalahoodii korkaa iyo galbeed markaad tagdo jigjiga kor u dhaafto wixii ka koreeya waa dhaqankaasay leeyihi marka kitaabada in ruuxa taariikhdu dhintay magiciisii cidduu ahaa howlahaas ammaan waxbaa lagu qoraa qolyaha salli iskaga qora qolyahaaba qur-aan ku qora mararka qaarkood waxaasna inaysan bannaanayn aw yusaada calayh in wax lagu daraba caradii laga soo qabriga laga soo baxshay unbaa hadhowna lagu celin caro lagu dari maayo maxaa yeel lagu daro wuxuu qabrigu waa dheeraanaya labadaa riwaayo labadaa ziyaada wata masalada marka marka la soo gaabiyo qabriga haddii la dhiso haddii la shamiiteeyo haddii la qurxiyo haddii qasri laga dhigo in meydka wax ajira uusan ka helaynin waa masalatu ijmaacin bayn ahli qibla maxaa loogu lugiya marka waa bilaa faa'ido qabriga haddaan si walba u naashnaashno oon ka dhignoba looj iyo qasri boqor aan ka dhigno meydkaa wuxuu ka helay ma jiro innaguna ajir kama helayno asaguna waxba u tari mayso biijmaaci اlmuslimiin ahlubidacooda iyo ahlu sunnadoodu waa isku waafaqsan yihin hawshaa inaysan meyd waxba tarayn annagana waxba na taraynin waa masale aan muran lahayn agtooda waxaan markii waxba ku taraynin ajrina aan laga helaynin meydna aan wax taraynin in ruux muslimka ku mashquulo waa maxay waa idaacatu waqtin wa idaacatu maal daaloo deeg weeye waa xoog doofaar lagu eriyey ama dhaanta lagu tumay dhihi soomaalidu waxba kama jiro intaa waxaa dheer marka waaba xaaraamba dembi baa lagaaga qori dembi baaba lagaaga qori muslimkii baad ku dhibi waalidkii dhinteed layd qabrigan u hagaajinaya adaaba dhibayaba wuu dhibsanayaa waalidku qaraabadu dadka ahalkeed xabaalaysaan xumahaad samaynaysaan way ka xanuunsanayaan waa innaga soo maray waa loo bandhigaya way arkayaan ma rabtaa in marka aad walaal muslim wax tarto ka ilaali xumaanta ka ilaali bidcada ka dhowr ogana baq waxyaabaha aan bannaanayn masalada marka bannaankaay taal abu zubayr xadiidka waxaa ku mutaabaceeyey nin la yidhahda nasr ibnu raashid waxaa kaloo ku mutaabacey fi riwaayati can jaabir xasan albasri waxaa kaloo ku raacay sulayman muuse saa u leenahay zaahid alkowhari almulxid yaa wuxuu yidhi waa daciif maxaa yeele xanafiyadaa khilaafay axaadiian ay khilaafeen marka inay axaadiista daciifiyaan bay isku dayeen ninka u shahar badnaana ninkaasuu ahaa xagga xadgudubka axaadiista nebi moxamed marka wuxuu yidhi xadiidkan la tafriday abuzubayr waqad cancana waana mudlis e, abu zubayr buu ku dhegan yahay oo la tafraday ibnu jurayjna wuxuu hi wuu tadliisiyey abu zubayr waxaa laga yidhi waxba kama jiraan waajeebkaada maxaa yeelay saddex wadaad baa ku raacay sulaym ibnu iyo ninka la yidhaahdo xasan albasri iyo e, nasr ibnu rashid kharija saxiixay ama abu ubayr ama ibnu jurayj faqad faraxa bاtaxdiid can shaykhihi wa shaykhi shaykhiiba way caddaatay marka warkaasi war jira ma aha dhismaha layska reebay waa labaa soo gelaya labada macnaa idiin sheegay baa soo cinda ahlicilmi in qabriga qudhigiisa la dhiso iyo in wax laga dul dhisay labadaa macnoba way ku jiraan mid walbana waa xaaraan sida raajixa xadiidkan jaabir macnuhu tusa wax khilaafay ma jiro muslimiinta iyo culammada ahlulqiblaha waxaan xanafiyada ka ahay xanafiyadu marka iyagu hawshaa inaysan dhib lahayn oo markay u badan tahay tahay bay mareen waqad khaalafu sunna sunnadii nabi maxamed iyo ariiqiisa bay khilaafeen aqoon darro ama surma seegtayn iyo hafid marka lagu raaci maayo waxaa kaloo mudan in la baraarujiyo bacd ulculamaa waxay yidhaahdeen qubuurtoo dhan waa sidaa laakiin waxaan ka soo reebaynaa qubuurta culummada iyo saalixiinta dadka warwanaagsan iyo awliyada iyo ahlu khayrka qubuurtoodu way bannaanta xoogo la nashnaasho ee la nuuradeeyo la sibdhiyo aan isku mid laga dhigin qabriga caamayga iyo qabriga ninka caalimka ahaa say adduunkaba u kala soconaayeen waa in qabrigooda loo kala duwo maxaad ka helaydeen hawsha ayada waa istixsaan bira'yi almujarad istixsaan aniga waxay ila tahay oo ra'yi aw ah nabi maxamed baa ku leh an yujasas alqabru alqabru al baa ku jirta dikri ka horeeyey ama machuud ka horeeyo lagu xaweenaa ma jiro waa ashi marka ahayd istiqraaqiyada tacumu aya qabrin baa loo jeedaa qabri nabi ha noqdo mid caalim ha noqdo mid awliya ha noqdo mid caamo ha noqdo la kala qaadi maayo ashaa daliishanaysa idan waa nusuusta oo la qaydo ama la dabro ama la khasiso biduuni daliil waana waxyaabaha diinka lagaga baxo haddaan laga fiirsanin halis wey shareecadu waxay sii daysay ay dabarka ka furtay mutlaq ka dhigtay ama ay caamka ka dhigtay baahisay inaad adigu soo koobto ama aad qaydoo dabarto biduuni daliilin haddaadan wax kale ku badbaadin oo ta'wiil iyo howlo kale iyo aan lagu gelinin filfuruuc inaad ku galowda halis ah maxaa yeele musharic baad noqonaysaa mustadrig cala shariicaad noqonaysa ka dabatage dhaade dhammaystire waxay shareecadu ka haftaan buuxinaya baad leedahay nebi maxamedow markaad halkasaa u dhigaysa ma aha inaad baahiso inaad dabartay ahayd idan nabigaad haysataaba nabi yar baad noqoto koofiyad kuusan iskamana waqabtid soo mushkilo ma marka iska ilaaliya ha ku khaldamana hosha saas darteed kii maalig odhan jiray ninkii bidca la yimaad uu arkay inay xasano tahay faqad istadraka cala الshaaric alyowma akmaltu baa nabigaa fasiray dhammaystiray waxay ila tahay aniga nabi allow sidaasaa tidhihe laakiin waxay ila tahay inaan la simin culummada iyo caamada hadda adaaba nabi kalaa markaad kuma ogin nabi kalaa tahay iska ilaaliya bidaari sibiq bay kugu gashaa baa layidhi idinkoo fiqi fiqi waxbaan hagaajinayna leh ha noqonina haye diin cusubaa la imaanina iska ilaaliya taas waa masalo shaaficiyada ayaa iyaguna khalad kala galo waxay yidhahdeen imaam shaafici baa umka ku sheegay waana khata min xayu daliil shaafici wuxuu leey hawshan tafsiil baan gelinaynaa tafsiil ayaan gelinaynaa qaybta hore qabriga lama nuuradaynayo oo lama e, shamiitaynayo waa musallam buuri dul fadhiisuna waa musallam qaybta laakin binaha dhismaha in darse laga dul dhiso ama khaymad ama guri laga dul dhiso hawsha ayadaa marna waa xaaraan buuri shaafici marna waa karaaho goormay xaaraan tahay waxay xaaraan qabrigu hadduu ku dhex yaallo xabaalo waqaf ah almaqaabir almusabala la yihahdaa sida langaato kale ii sheegtii karyako oo kale xabaalaha meella waa gurigaada lagugu dhaxabaali iyo beer adugu aad leedahay goobkaada lagugu xabaali marna dhul weynoo muslimiintu ay leeyihiin ama dowladdu ay bixisay ama waqafa ayaa xabaal lagaaga qoday marka iyada xabaashaadii waxba laguma dhisi karo waxba lagama dul dhisi maxaa yeelay qabrigaadii in ka badan baad qaadanaysa milkilkhayr baad la wareegtay biduuni idnin waana xaaraan dhulkaad ku habsatay waxbaabaad booliyad qabriga wax ku dhacaysa adoo noolbaa dadka dhici jirtay hadda adoo dhintaybaad dadka boobaysaaba oo qabrigaadaad ku boobaysa waaba booli bay dheheen halkaasuu shaaficiyadu mareen tafsiilkaasay geliyeen laakiin adiga gurigaadii meel aad leedahay haddii lagugu xabaalo way bannaan tahay macal karaaha in la dhiso wax lagaa dul dhisay dheheen waana tafsiil laa dayla calayh waa istixsaan iyo ra'yi shaaficiyina ku raaceen laakiin daliil ma laha maxaa yeelay asaga wuxuuna odhan jiray tarku اlistibsaali fii maqaami اlاxtimaal yunazl manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaal waa min qawaacidihi uu ta'siiliyo muslimiintuna ay ku raaceen xanafiya ka muranta nabigu ma kala qaadin ma dhihin qabri adugu aad leedahay ma dhihin mid waqaf oo musabal ah ma dhihin meel cidhiidha meel waasaca meel keligaa ah daar islaam daar gaalo ma kala qaadin aya qabrin wey fii ayi daarin fii ayi ardin takhsiiskaasna daliil buu u baahan walaa daliila calayh waxaan shikina laakiin inay kala daran tahay inay kala dembi weyntahay muran ma laha marka waxaan dhihi karaa imaamku karaahada wuxuu u jeeda karaahatu taxriim taxriimka carabka ku dhejiyana wuxuu u jeedaa taxriim fowqa taxriim اladii aطlaqa calayhi اlkaraaha saa hadii la dhaho waa macquul laakiin haddii laydha xaaraan maaha markay khaas tahay markay caam tahayna waa xaaraan waa hawl aan daliil lahayn ayadna iska ogaada labada masalo mimka in la baraarujiyo bay mudnaayeen hal marun bay fuqadu ka soo reebeen qadiyadda ayada oo ah dhismaha dhismaha ama shamiintayta marka laga cabsanayo cabsi daliilkeedii iyo makhraatigeedii leh in meydkii meesha lagala baxaba dhurwaa waxaa jooga xabaalaha qufi oo haddaan la shamiitaynin ruuxaba la bixi waxaa jooga qolyo tuugo oo meydkii la xabaalaba kafan kala baxaay haddaan la shamiita la dhisin shub logelinina aan la karaynin in daruurada ay timaada mooyeen asal waxaa weeye haddaan jirin qabri lama dhisi karo halkaa marun baa laga daruuraduna waa ay ka duwan tahay xaalat اlikhtiyaar baabunahyi can اljuluusi cala اlqabri wالsalaaةi calayh qadiyadda kitaabada oo qoraalka ah waxaan ka soo reebaynaa keliya wixii sumad loogu talagalay astaan oo xadiidka cumaan madcuun nabigu hawshu ku samey loo daliishado way bannaan tahay madaxa qabriga ama lugihiisa ama bartamaha meeshii doona ha noqotee astaanaad ku garato qori aad ka taagto biryarood geliso dhagax fiiqanood ku samayso calaamad hadhow aad ku garato saad u soo booqato dadka ahalkii adaan aad ogu soo dhowaysan ila dadka waa daris baa laga dhigaaye way bannaantahay laakiin kitaabiya magac lama ogolo hawsha iyadaa ah marka waa waa bidco ha laga fogaado baabunahyi can aljuluusi cala alqabri wsalaati calayh wuxuu baabi reebidda layska reebay xabaasha in lagu dul fadhiisto lagu dangigisada ama lagu seexdo la jaqilaysto waa xadgudub iyo waxaan loo baahnayn iyo in lagu tukado qabri dushi inaan la ogolay xadaanii zuhayr bn xarbin xadaana jariir bn cabdixamiid adabbi can suhayb bn abi saalixin can abihi aabihi oo abu saalix asamaan dakwaan ah can abi hurata radi allahu tacala anhu qaal qaala rasuul lah sal ly slam lian yajlisa axadukum midkii inuu calىa jamratin dhimbil daba uu ku fadhiisto oo fatuxriqa iyaabahu dharkiisa ay gubto asagana ay jidhkiisa gubto oo fatahlus ay u gudubto ilaa jildihi gankiisa iyo haraggiisa saantiisa ayaa khayrun lah ooga wanaagsan u dhaanta min an yajlisa calىa qabrin inuu qabri ku dul fadhiisto nabiga calayh isalaat wasalaam saynu wax wax noogu sheeg nabigu wuxuu uhi alayh isalaat midkiin dhimbil dab ah inuu ku fadhiisto kadib arkiisa ay gubto oy ka gudubto oy asagi gubto ayaa u dhaanto loo qaatay inta uu qabri muslim ku fadhiisan lahaa marka qubuurta iska ilaaliya wey qabri yaan lagu dul fadhiisanin yaan lagu xadgudbin ha laga wafogaado xurmadooda ha la ilaaliyo lian yajlisa axadukum calaa jamratin midkiin inuu ku dul fadhiisto fa tuxriqa iyaabahu dharkiisa ay gubto fa takhlusa ay u gudubto oy gaadho ilaa jildihi gankiisii iyo saantiisii iyo maqaarkiisii ayaa khayrun la oga khayr badan min an yajlisa inuu ku dul fadhiisto calaa qabrin walxadiiu cinda ahli الsunan xadiidkan abu hurre waxaa u makhraati ka caahaya xadiidkii cuqbat bni caamir ibni maaja inuu ku maray isaguna dheeraa macnahan markuu keenay suu nabigu qaabkan u hadlay iyo wuxuu yidhi weliba oo ku daray ziyaadadu wat kun an boqol lixdan iyo toddobaad ka fiirin kartaan lian amshiya calى jamratin aw sayfin aw akhsifa naclii birijli axabu ilaya min an amshiya calaa qabri muslimin waana xadiid xasan saxiixa isaguna nabig wuxu uhi alayh isalaatu wasalaam inaan dhuxul ku dul fadhiisto ama dhuxul aan ku socdo aw sayfan ama seef caaradeed aan cagtaydii lugtayda mariyo aw akhsifa naclii birijli ama adinkaygii kabahayga laysku talo kabta aad abto haddii lagugu toonti madax lagu qaatiyo maxaad iyo cayngeri lagugu talo ka war ilaa kabta la gelin jiray eh, la gelin jiray maxaa baalka kabaa lagu talo jiray madax ma ahayne magac kalu lahaaye ya ka masaabiirta ma rabo baalkii halkan halkan halkan ka dilacsanaaye xadhigga soo qaban jiraan rabaa ee dadka lagu kundhisku waa xadhigga shoog birta qudhigeeda miya war caddaaday inaad ifahanteen baan rabaa inaada kaba turi jirin baad caddaysay waad garan weydeyni kaba ma taqaan xirfaddaa ma taqaanaa wuxuu idhi inaan ku dul socdo dambaabura dab ah ama seef afkeeda iyo caaradeeda aan ku dul socdo ama adinkayga lugta iyo kabtayda laysku tolo ayaan ka jeclaan lahaa buu nabig inaan ruux muslima qabrigiisa ku fadhiisto ama aan dul socdo an amshiya calىa qabri muslim ku istaagga ku fadhiisiga ku lugaynta waa isku dembi ha dul marin ha ku fadhiisanin ha ku istaagin ka leexo xabaalaha muslimiinta maad booqanaysaan iska ilaaliya meesha wadada ee wadeeqada lagu besa mara iska dhex qaadina halis wey dembi wey kabiira min alkabaa'ir wey adoo rab waxbaan booqanaya ziyaaradu waa sunna waajib maahay maxaad doonatay markood la timid dembi kabiiraadka la timid ballangaati iyo kariiko kala timid waxaan le waxbaan booqanhaya marka iska ilaaliya xaamadu hawsha way ku baaba'ay xadiidkaasa macnaha caddeeyey fadhiisiga marka laga hadlaayo waa ku dul istaagi ku dangiigsagi inaad ku socoto waxaaso dhan baa isku xugo ma aha inaad ku saxarootood ku xaaji gudato ma aha wax laga hadlaayo way ka sii daran tahay midda iyaduna وxadثna qتيبة بن سعيid xadثna cabdالعaزيز yعnي الdarawardiي cabdالعaزيز بن محamed وxadثnii cمر الناaqد cمر بن محamed xadثna أbu أحمد الزubayr محamed بن cabdالله xadثna سفyاn ay الthwriية kilaahuma darawardi iyo سفyاn can سhayl bhada الإsناadi naxوه jariir ka hore jariir cabdilxamid inuu yahay inuu jariir بن xaaزim yahay bal eega inuu jariir cabdilxamid yaanu maraynaya وxadثnii naxوه xadيiث الsaaبق وxadثnii cلي بن xujr بن yaas الsacدي xadثna الwليد بن mسلم can بni jaabirin cabdiرaحmaan ibn يزيid بn jaabir baa loo jeeda wuuna iman doonaa magacu cadayn doona cabdiرaحmaan ibn يزيid بn jaabir can bsr بn cubayd الlah الxaضrمي can waaثiلة بn الأsقع radي الlah taعaalى canه can abi mrhd الغanawي wasmhu kunaas ama kanaas ibn اlxusayn baa la yidhahdaa qaala wuxuu uhi saxaabigaas qaala rasul lah sal lay slam laa tajlisuu cala اlqubuur qubuurta ha ku dul fadhiisanina ha ku soconi haddaynu marin inaan lagu dullugayn karin in lagu istaago lagu socdo lagu dulugeeyo lagu fadhiisto waa isku dembi walaa tusalluu ilayha xaggeedana ayaan loo tukanin qabri kuu muuqdo oo qiblada kaa jiraan lama ogolo waa inaad ka fogaato qabrigu inuu xagga jahada iyo qiblada kaa marno waa mamnuuc caamadii hore soomaaliyeedna waxayba masaajidda u jeclaayeen salaadii qabrigu ku jire ee sheekh hebel ku xabaalan yahay meeshaa mixraabka ku jire ee salaadda aadin jireenba aqoon darro wey walaa tusalluu ilayha ila alqubuur qubuurta ha la xurmeeyo aan lagu xadgudbin yaan lagu istaagin yaan lagu fadhiisanin yaan lagu dhulwaynin laakiin salaad way xaggooda yaan loo tukanin idan nabigu wuxuu iskugu xidhay ixtiraamkii xurmayntii dadka muslimka qabrigooda uu kugu lahaa yuusan keenin inaad xaggooda u tukato waa macno muhiima ah jiddan haddii lagu qabriga xurmee oo ruuxa muslimkaas markuu noolaa sidaad u xurmayn jirto u xurmee lagu yidhi ise ka daranba ha u qaadanayn in xaggooda salaada loo tukanayo ah. saasaan u malaynaya inta badan suhayl isagaa wax ka qaata jabni cabdixamiid ayib hmm? ah. hayr in sha allah waxadana xasan ibn rabiica albajari qaala xadaani waarg cabdullah can cabdiraxmaan bn yaziid horaanna can ibni jaabirin baa lagu soo yidhi wadaadka ibni jaabirka ahaa wey cabdiraman bn yaziid ibn jaabir can busr bni cubaydillaah alxadrmi can abi idriis alkhawlaani caa'idullahi bni cabdallah ayaa la yidhaahdaa waa mashhuur bikunyatihi can waair bni asqar radi allahu tacaala canhu can abi marsad alghanawi qaala wuxuu uhi saxaabigaa samictu rasuul lah sal slm yaquul laa tusalluu ila alqubuur qubuurta xaggeeda yaan loo tukanin ama masjida ku dhaxtaalo ama banaan cidlo iyo dareed iska hela ama hawd ku araga qabriga waad ka leexanaysa lama ogolo nabiguna waa ka degey saxaabaduna waa ka dagaalami jireen oo uu damcay sayidina cumar inuu anas ku garaaco ku bureeyo anas ba wuxuu anuu meel bannaana ku tukanhay yaa cumar i arkay cumar ba xaggoo kale wuxuu ka arkay hortayda inuu qabri yaallo xabaal baa hortayda aniguna uma jeedo ma arkaayo bu xabaash waan iska tukanay markaasuu intuu soo dhaqaaqo ushiis soo qaatay buui yaa anas alqabr alqabr war qabriga ka fogow qabriga ka fogow waan fahmi waaye buui waxaan u qaatay inuu leeyahay alqamar alqamar ilan qabr iyo qabr iyo qamaroo isku geeni dayaxa dayax kor baan fiiriyey markuu ii soo dhowaado oo xagga nuu soo laxaadsanayo yaan arkay buu inuu qabri ka hadlaayo markaasaan ka cararay meesha haddii kale maxaa ku taqaana waxaa ku yaqaan waad garanay sayidina cumar marka lama ogolo lama ogolo qabriga iyo kala ilaaliya salaadaha kala fogeeya waxay keenaysaa qabuurta haddii qaabka loogu tukado faraha laga qaado waaga dambe shaydaan inuu ka dhaadhiciyo makasteenna iyo caamada iyo carruurta yar ee jiilka dambe boqol sana laba dhowr boqoloo sana kadib aabbahay awga qabrigan ayay barakaysan jireen qabrigan ayay caabudi jireen oo wxuu qowmu ku halaagsameen qowmu nuux waxay mushrikiinta ku noqdeen shirkigu u horreeyey adduunka ka dhacana qubuur buu ka bilowday iyo saalixiin iyo culummo la xurmeeyo la weynayo ka bilowday ibn cabaas baana cadayey fi saxi اlbukhaari markii cilmigii la iloobay oy culummada dhammaadeen oo aqoontii yaraatay iyo shaydaan wuxuu ka dhaadhiciyey warasadii dambe awyaashii nin fiicnaa baa la caabudi jiray waa ka sawiradoodii meelaha ku yaalla idan xadiidka marka in lagu fasiro laa tajlisu calayha lagu fasiro yaan lagu fadhiisanin fadhigii caadigaah ama istaaggii iyo ku socodkii baa sax ah. in lagu fasiro xaaje gudashadii sax ma aha walaa tajlisu calayha dushadan ha ku fadhiisaneen xaaje gudashadu ayaduna ay xaaraan tahay oosan bannaanayn adilo kalaa ku timid waxaa ka mid a ah xadiidka cubat bnu ayaa ka midoo marka nabigu ka hadlay qadiyadda ayaa waxaa ku jira xadiidka wmaa ubaali awsa اlqubuuri qadaytu xaajadii aw wasata suuq nabigu wuxuu idhi dan kamalihi buu oo way ii siman tahay inaan qubuur ku xaaja kuto dhexdeeda iyo inaan suuqa bartankiisa xayto isqaawiyo oon halkaa ku xaaja kuto qubuur iyo xabaalo nin ku xaaja kuto ku kaaja ama ku saxarooday wuxuu la yahay suuqa bartankiis isliin intuu xayti ka sii daayey maxaa yeele suuqa yaa jooga bulshada waa ku arkaysa halkanna waa maxay ahlu qaabuurka waa ku fiirinhaya ma fiirin baa fiirin ka duwan kuwanaaba caynul yaqiin hayoo aakhare aaday kuwa laga xishoon lahaa weeye idan waa isku mid buu rasul bn sal slam suuq bartankii inaad ka sii dayso wixii aan loo baahnayn iyo inaad xabaala dhex fadhiisato waa isku xugo ibnu maaji baynu ku mara xadiidka asagoo dahabi yidhi waa xadiid saalixa ibnu kaiirna uu waa sanadu jayid busayrina uu saxiix yeelay ka firi marka waxaan rabnaa xadiidkan hore ee abimartad alghanawi juluuska lagu sheegay waa juluuskii caadiga ahaa amaa midka xaaje gudashadaah axaadiid lagu xarimay intaa inaad fahanteen baan yaan rabaa oo tawiilkaa kale aan lagu sii mashquulin baab الsalaaةi calى اjanaazati fi اlmasjid wuxuu baab yahay wuxuu ku yimid aلsalaaةu calى اjanaaza fi اlmasjid in ruuxii muslimkaa lagu tukan karo salaaة اljanaaza masjidka gudihiisa waa masale khilaafiya oo fuqadu isku hayaan inay bannaan tahay baana loo badan yahay inay bannaan tahay baa loo badan yahay laakiin sunnada waxaa weeye in janaa'ista loo sameeya musallo gooni ah ama masaajid goonia ah, meelo goonia ah, bannaan iyo garoon meydka la lagu tukado in loo sameeyaa sunno wanaagsan siduu nabiguba yeeli jiray haddiise la waayo ama laga cajiso way banaan tahay in salaatuljanaaza aynu ku tukanno masaajida gudaheeda waana sida haddaad u badantihiinba wax musalla la aada salaatuljanaaza maba jiraba haddaad soomaali tihiin masaajiddan baad la meel bannaanka in la dhigo marka hadda masaajidkole aad ku tukanaysaan garoonka bannaanka cidlada ah ee uu shariiko u dhaxeeya ayaa ka fiican in la soo geliyo masaajidka haddii saasaa sax ah laakiin ma bannaanta mise ma bannaana inay bannaan tahay baa raajix ah ayib waana sida loo badan yahay xagga bannaanida marka laakiin ibn abi di'b maxamed cabdiraxmaan ibn abi di'b iyo abu xaniifa iyo wadaadkii lo odhan jiray maalik sida mashhuur kaca ah, waxay dhaheen ma bannaana gebi ahaanba ma bannaana gebi ahaanba salaatuljanaaza markaynu tukanayno bannaan baan la aadaynaa musallo gooni aan la aadaynaa ruuxa gurigiisii baan ku tukanaynaa laakiin masjid ma keenin ayagu halkaasay istaageen man salla calaa janaasatin fi lmasjid falaa shaya lahu xadiidkaa sunanka aad ku marteen bayna daliishadaan ninkii janaaso ku tukada masaajid gudihii kula tukada waxba ka heli wax ajiroo loogu qori ma jiro haddii ruuxa muslimka camal uu ilaahay ugu dhowaanayo oo cibaado ah ajir looga qorayn inuu samayn bannaanay dheen waa runtooda taa markaa saa la yidhahdo waa laba mid inuu waajib noqdo inuu mustaxab noqdo waajib iyo mustaxabna waxaa laga helaa ajir baa laga helaa waxaan hawaab lahayn haddii waxaan hawaab iyo ajri cibaada ma ahe eh, waa mubaaxaad waxaabay bannaanaa wey man salla calaa janaasatin fii masjidin falaa shaya lahu saalax mawla towama la infiraaday baa le xadiidka isaguna xoogoo baa ku jira ninka ka maqlay ibn abi di'bi weeyo ka qaatayoo wuxuu ka maqlay waagi dambe uu doorsoomay saalax laakiin ibn maciin iyo abu isxaaq ajusajaani iyo ibn cadiy waxay dhaheen ibn abi di'b samica min saalixin qabla ikhtilaaihi faxadiiuhu jayidun bukhaarina wuxuu yidhi waxaan filayaa bacda taayur wlkhtilaau ka maqlay bukhaarioo keligiia iyo jamaacadu haka martay wey intaa waxaa ka daranoo tusahaya hawshan ay xoog tahay ibn abi dibi xadiidka ku dhaqmahayey ninka xaafidka ee muxadidka naaqidkana hadduu intuu wariyo xaggana uu ku dhaqmo waa daliilu waa dliil taصxiix calى aqal taqdiir wuu quwaynaya aduu xadiikaasi falaa شhaya lahu falaa شhaya calayhi muran badan baa ka jira nuqaadan waxay u badan yihin xadiikaasi inuu adii munkara yahay inuu xadii munkara yahay bay u badan yihiin oo haddana xogo waa meel mariyaan falaa شhaya lahu waxay dhaheen waxaa looga jeedaa falaa شhaya calayhi lahu bimacnaa calayhi bay ku timaadaa in axsantum axsantum lanfusikum wain asatum falaha macneed waa maxay facalayha wey marka lahu bimacnaa calayh way ku timaadaa fii kitaab illaah wafii sunna wafii luqati اlcarab bay idhaahdeen marka man salla calaa janaazati fii masjidin falaa shaya lahu waa maxay ay falaa shaya calayhi dembi looma haystee waa fiican yahay wey aduu halkaasay ka mareen ayb aduu xadiidkaasi macnihiisa iyo sugnaanshihiisa muran baa ku jira laakiin waxaan muran lahayn baa jira waxaan muran lahayn baa jiro meel laga mara aan jirin sayidina abubakar sidiiq markuu dhintay muslimiintu salaatuljanaazi masaajidkay ku tukadeen cumar markuu shahiiday masaajidka lagula tukaday kibaaru saxaaba oo taabiciin baana joogay wax isku khilaafayna ma jiro marka jawaasku asagoo in muran la geliya ma ah warka abu xaniife iyo maalig iyo ibnabidibina agga iska gey jawaasku isagu waa sidaa laakiin wuxuu ishkaal ka imanayaa shayan ajir lahayn see cibaado u noqonayaa waxaan leenahay xadiidkan ba inaga daaya wayna bannaan tahay ajirna waa laga heli laakiin waa laga wanaagsan yahay waa shayga mustaxabka ama diinta kale khayr badan ayb ya maalika ushiisa hadda imaamka igu dirin bal munaasabo kale iguda wn ka hoos baxday hawsha ayadaa xadanii cali bn xuj bn sacdi isxaam ibrahim alxandali wاlxadiiu fii musnadihi isxaam rahuya musnadkiisu xadiku ku jiraa bihada ariiq bihada alwaj ka fiiriy wاllafdu liisxaaq isxaam rahuya iska leh isxaam ibrahim alxandali qaala caliy wuxuu yidhi ibnu xujr xadaana waqaala isxaaq ibrahim ibnu rahuya alxandali wuxuu yidhi ahbarna cabdulcasiiz ibn moxamed darawardi can cabdilwaaxid ibni xamzata can cabaad ibni cabdilah bni zubayr ana caaisha radi allahu tacaala canha amarad waxay fartay an yumara in lala soo maro bijanaasati sacd bni waqaas azuhri meydkii sacd bni waqaas isoo mariya ay tii intaydan xabaalin ka hor isoo mariya aan ku tukade fi masjidi masjid nabi maxamed igu soo mari isoo dhexdhiga fa tusalii caley inay ku tukato saan ogu tukado markaad soo dhammaysan hawshiinna masaajidka iisoo dhexdhigay jira aan ku tukaday fa ankara annaasu dadkiibaa qoonsaday daalika arrinka ay tiri masaajidkaah la soo geliyo salaatuljanaasanaan ku tukanaya masaajid gudihiisa calayha calaa caaisha caaishay ku qoonsadeen waxaa la hawshaasi ma soconayso fa qaalat caaisha waxay tidhi maa asraca maa nasiya degdeg badanaa ama hilmaami ogaa dadku diinta hilmaami ogaa maa asraca maa nasya الnaasu dadku diinka hilmaami ogaa bay tiri dhaqsobayba halmaameenba si durbay u halmaameen maa sallaa rasuul اllah rasuulka ilahi muusan ku tukanin calىa suhayl bni bayda ila fi اlmasjidi saxaabigaa suhayb ibnu bayda la odhan jiray min kibaari saxaaba ragga ka hijrooday maka ee xabasho u hijrooday soo laabta madiina hijra ku yimid ayuu ahaa sanadka sagaalaad hijraduna dhintay sanadka sagaalaad hijrada ayuu dhintay aabihii wahab bnu rabiica la yidhaahdaa laakiin hooyadood baa loo tiiriyo caan ku yihiin saddex wiil weeyo safwaan iyo sahl iyo suhayl baa la yidhaahdaa waa suhayl iyo sahl iyo safwaan saddexdaas ilma ibnubayda baa layska yidhaahdaa gabarh bayda la odhan jiro dacdi magaceelaya bayda waa la qabe ama waa wasfi ayaa dhashay dad waxaa hooyadiin baa caan ad ku noqonaysa ceebna ma aha cayna ma ah duqdaa laga yaaba inay ka magac dheer tahayba odayga oy howlo kale kaga fiican tahay sidaas wey marka nin waxay tiri hooyadeen dadku sunnada iyo diinka hilmaami oga haddayba ahayd markuu nabigu ku tukanhayay salaat اljanaaza saxaabigu suhaym bn bayda fi lmasjid waa sanadka sagaal hijrada laakiin waa la halmaami karaa xilliga sacd uu dhimanayo waa kontan iyo hijrada kontan iyo hijrada wey haniyo kontonkii hijirada xilliga soy lagu tukadayna waa sanadkii sagaalaad iyo hijirada yani waa afartan iyo dhowr sano ka hor afartan iyo afartan iyo lix sano miya afartan iyo lix sano ee dhahaad ama intii baad garan laadihi mise kukuletar baad rabtaa inaad taabataan afartan iyo lix sano wey afartan iyo lix sanaha dee hawsha baad hilmaanteen eh, ma afartan iyo lix sanaa la xusuusan karaa ayib marka waxay dhaheen waaba rabnaaba hooyo caaisha hawsheedaaba xujo noo ah waagi hore janaasada waa lagu tunkan jiray masaajiday dhaheen waagi dambena waa laga tegey tegiddaa laga tegey ee keenay in hoy lagu qoonsado hawshay samaysay waa daliilu naskhi bay dhaheen salaat اljanaasa fi اlmasaajid waa mansuukh bay dheheen tarkuhu baana dembeeyey iyago halkaasay la mareenba waxaa lagu bushoo lagu yidhi xadiidkaa idin baabiinhaye hooyo waxay tidhi dadku sunnada nebi hilmaami ogaa wayna ku radisay waana loo keenay sacad wayna ku tukatay haddaad xadii haysaan iyo daliil maxaad u hadli weydeen haddaad xadiis ama ragka ku qoonsaday aqoon leeyihiin maxay uga hadli waayeen xaqiiqo jirtay ka hadashay wayna xujaysatay waana hawl muxkamay tidhi iyana keenatay saxaabigu wayna ku tukatahaye keligeed bama haween badan baaba ku raaci doonaa ummahaat ulmuminiina marka qadiyadu waxay ahayd shay bannaanaa oo uun laga tegay bayhaqi wuxuu yidhi wa tarku اlmubaaxi limuddatin laa yadull cala naskh waa runtii wuxuu axaawi oo saa u hadlay buu ridanaya axaawi iyo allah isku salliday iyo bayhaqi ragga xufaadda hore waaweyn labada nina iskugu daran weeye nina waa mutacasib lilxanafiya nina waa mutacasib lishaaficiya ilaahu dahabi yaaboo yidhi bayhaqi intuu howlahan iska daayo madhab gooniba iska qoran karay aqoontiisa iyo aalaatulijtihaad oo dhan baa kaamila fii hayd buui waa wuxuu shaaficu dabataagan aanan garanaynin buui dahabi bayhaq inuu iska ijtihaado asagoo hawshiisa ka sii daayo ayabay ku fiicnay labadaba de axaawi iyo waa aqoon badan isagana faniga xadiidka kaga fiican maca jalaalati abi jacfar aطaxaawi markaasu wuxuu yidhi warikaha laabine wa tarku laa yadul calى الnaskhi waa saas runtii wey ficlu اlmuslimiin lishayin laa yadul calى اljawaaz wa tarkum lishayin limudatina yadulu calى jawaazi اtarki buu tusaya naskhina kuma tusahayo laakiin inaad meesha naskhi ka keenta waa khaa runtii wey sunanku sidaa ku yidhaahda iyo asunan alawsat iyo alsahiir iyo alkubra buu leeyahay saddexda kitaabba ma kala dhacaan saddex kitaaboo kale aad u qiimo badan وxadaثnي محamed بن xاatim xadana bahz xadaana bahz ibn asad ninkaas ohan jira alcami xadaثna whayb ibn khaalid albahili xadaثna muسى bn cuqba saaxib اlmaghaazi أhbat الnaas fi اlmaghaazi baa la yidha waad garanaysaa can cabdاlwaaxid ibn xamza haddaad soo marayseen cabdulahi ibn xamza can cabaad can cabaad ibn cabdillahi bn zubayr yuxadiثu can caaisha radi allahu tacala canha alimaam muslim marka hadda wuxuu ku bilaabay baabka xadiidka hore oo sanad aad u qiimo badan ah mutaabaco labaadoo aad u qiimo badan buu keenay mutaabaca muran ka jiro yuu u dambaysiiyey wahada min diqati wa cabqariyati fi اlfan yuxadiثu can caaisha radi allahu tacaala canha annaha lama tuwafiya hooyadan markii la oofsaday u geeriyooda sacd bn qaas الzuhri arsala aswaaju الnabiy nabiga xaasiskii baa soo fariin dirayba caaisho keligeed ma ah maxay u soo farindireen oy codsadeen an yamuruu bijanaazatihi in ay la soo mariyo an yumaruu in la soo mariyo bijanaazajanaazihi la soo mariyo ama ay maraan fi lmasjidi fa yusalliina ay ku tukadaan waxay dhanna soo mariya ama aan maro oon ku tukanno haweenkii fogaana way marayaan iyagaa imanaya caaishana waa la soo mari way kala duwan yihi waa laba macno haweenku muslami iyo ka fogaa masaajidkana ayagaa soo marayo maajidka la keenaya iyagaa soo maraya caaisho intii la midkayna waa la soo marinaya saasay kala tahay anyamurubaad markaan igii dhiga fafacaluu waa yeeleen saasay sameeyeen fawuqifa bihi waxaa lala soo joogsaday janaasadii sacd maqaas calaa xujarihinna qolalkoodii guryahoodii yusaliina calayhi siay ugu tukadaan iyagoo markii lagu tukada kadib agee laga baxshay albaabkii marka dambe laga bixiye masaajidku hadda kuu sheegaya raawig caasha kuu sheegaysa ukhrija bihi waxaa laga saaray oo lagala baxay saxaabigii meydkiisii min baab اljanaa'izi albaabkii janaa'ista laga saari jiray alladii albaabkaasoo kaana ahaa mid ku baxoo ku dhaca ila almaqaacidi meelihii la fadhiisan jiray yacni meel yar dekad ah oo masaajidku marka laga baxa la yar fadhiisto oo labadu wax isku weydiiyaan ayaa jiri jirtay oo u dhexaysay masaajidka iyo musallaha janaasista udhexeeya almaqaacid baa la odhan jiray albaabkii janaasada laga bixin jiray ee ku dhici jiray meeshii la fadhiisan jiray baa la mariyey intaan baa loo jeedaa intaanba baabkii laga bixiya laguu sheegaya wax kale maa bihi waxaa lagala baxay way min baabi اljanaa'is aladii kaana ila almaqaacidi meelihii la fadhiisa meel lagu weysaysto ama lagu nasto ama kabaha ninka gashan ku gashsado ama ciddii wax isweydiin wax ku weydiiso xoogu lagu yarnastay ahayd fa balagahunna waxaa hooyooyinkii soo gaadhay ummahaatulmu'miniin waxaa soo gaadhay anna annaasa dadkii caabuu inay qoonsadeen ama dhaleeceeyeen daalika arrinkaas in janaazo masjid la dhex kadibna lagu tukado in la qoonsaday wa qaaluu waxay yidhaahdeen ummahaatulmu'miniin caafan dadkii wey wa qaaluu waxayna dadki yidhaahdeen maa kaanat iljanaaisu amwaadu ma ahaan jirin yudhalu biha almasjida mid masaajidka lala soo gado yudhalu biha almasjid amwaadda iyo janaasista lama soo gelin jir masaajidka lama soo gelin jirine bannaankaasaa la dhigi jiro lagu tukan jiray dadkaa marka waxaa laga yaba inay yihiin sakaaru saxaaba iyo u badan yihiin aysan ahayn dadkii waaweynaa ee markaa ogaa hawshaa ka warran maxaa yeeley xilliguu sacad dhiman hayo saxaaba badankood way leedeenba wax yar baa ka noolaa kontan iyo shantii saxaabada boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan waa tageen wax yar baa ka noolaa waxaana waxay ku firirsanaayeen magaalooyinka ku firirsanaayeen taasaa ku tusaysa bayhaqi baa sidaa u faahfaahiyey daxawa wuxuu ihi maxdar min asaxaaba jamaahiiru asaxaaba oo jooga ayaa caaisha lagu qoonsaday hawsha bayhaqi wuxuu ka hoos baxa taarikh dib u aqri xilligaa konton iyo shanta hijrida uu sac dhimanayo saxaabada noolayd farakutis bay ahaayeen bilaadda ilahi bayna ku kala maqnaayeen dadka meesha jira wax aqoonsanaya iska caamo aan waxba la soconin oo taabiciintii caamadoodii ah iyo culummadii taabiciinta qayba ka midoon ah, xogtaba haynin bay iskaga badnaayeen saxaabada hadday joogeenna sakaaru saxaaba hawsha qoonsan kara mooye raggii hawsha goobjooggaa maba xaggey kaa martay buu salaaddii abubakar fi lmasjid tii cumar fi lmasjid markaasuu weliba adiladeeda sheegay ama in cumar salaatu janaasisi masaajidka lagula tukaday waa qadiyatu ijmac fi اtaariikh sayidina abubakr baa muran ka taagan yahay iska ogaada hawsha ayada marka jawaas bay keenaysa fabalaqa dalika caaisha arrinka hooyadana caaishuu gaadhay faqala waxay tidhi maa asraca annaasa dadka maxaa ka degdeg badanoo ilaa an yaciibuu inay dhaleeceeyaan kaga degdeg badan maa laa cilma lahum bihi waxaysan aqoon u lahayn dadku inay qoonsadaan ama cambaareeyaan ama dhaleeceeyaan dhowaa waxaysan aqoon u lahayn ay inkiraan oo dafiraan caabuu calayna waxay nugu ceebeeyeen bay nugu dhaleeceeyeen an yumara bijanaazatin fi اlmasjid in janaaze masjidka lala soo maroo la dhex dhigo in ku tukanno wma salaa rasuul اllahi sal slam rasuulka ilah muusan ku tukanin calى suhayl bni bayda ila fii jawfi اlmasjid masaajidka gudihiisa qarkiisa lama dhigin albaabkiisa bartankaa la dhigay markaasuu nabiga ku tukaday ma laga niqaasha marka hooyadaade xujay la timid meel laga mara idan labadaa markuu qisadii uu labada sanad u keenay sanadan lilictimaad midna lilmutaabaca oo faahfaahsan caaishana hawshaysan gooni ku ahayn hawshana ay ka garameen kadibna la yska aamusay haddii dayn iyo xujo oo naasikh la maxaa loo aamusay buu bayhaq abubakar albayhaq oo runtii axmed bin haddii xujo la hayay caaisha markay garantay maa la hadlo naskhin aad la ordaysaan akar الnaasi أكثر الناaس قولا بالنسخ من أهل العلم وأba جعفر الطحاوي iska ilaaliya xadيiث ku dhaqaajin waay maنsuq iska kaale waxaa soo raaca iبن شhاهين الحنبلي oo طريقada أحمد loo tiiriyo wax lamida saa darteed waxaa ka qayliyey iبن رaجب الحنبلي markuu شharxi cil تirmid wuxuu yihi أwسع الناaسi خaطوا في ادعاء النص وأب جعفر الطحاوي culummada ninka u tilaaba dheer waxaa weeye buu i in la sheegto nasiga waa mansuuq la yidhaahdo waa taxaawi iska ilaali bu waa runtii dib u fiiri waxaasoo dhan tacasub baa keenaya oo inaan qawaacid la ilaalin adoo difaacaya madhab khaas ah daara qudni baa la weydiiyey xadiidkan uruqdiisa hawlihiisa markaasuu wuxuu yidhi waxaa u saxiixsan ariiqii hore lagu bilaabay iyo kan wuxuu sheegay in muusa bn cuba laisku khilaafay musa bn cuba saaxib almaqaasi ila madaaru sanad waa calayhi sooma aragtaan ariiqa hadda u dambeeyaan u jeednaa kii horena waxaa mutaabacaynhayay cabdilcasiiz ibn maxamed adarawardi kilaahumaa can cabdilwaaxid eh, ibn xamsa wuxuu yidhi marka daarqudnku ka hadlay ikhtilaafu aruwaati calaa muusa bni cuqba y wuxuu gebagabada u dambaysa wالصaxiixu ma rawaahu wuhayb can muسى bni cuqba ilى akhirih waa ariiq hadda ad haysaan whayb bnu khaalid albahli can muسى bni cuqba wuxuu uhi wkadalika xadaثa daarawardiyu can cabdاlwaaxid bni xamزة can cabaad ibni cabdالlah bni zubayr can caaisha waa ariiqi hore ariiqi hore iyo kan dambe labadaasuu xoojiyey ariiq mar kale oo dhib badan oo wadaaddu adag u dagaalameen ayaa soo socda yani muslim iyo waxaa isku hayn daara qudi cid kaloo hadda ku dagaalantay maan arage waxadaanii haanuun ibn cabdillaahi alxamaad wa maxamed bn raafic an naysaabuuri wallafdu libni raaficin wuxuu muslim u dambaysiiyeybuu qabaa waxyaabaha hadda marka ay wadaadaha muslim iyo bukhaariga ka hadla ay tataabtaan waa axaadiis ku timid shawaahid iyo mutaabacaad taana waxay kutusaysaa wadaaduhu faniga in looga dambeeyo bukhaari iyo muslim gadaashoona aan qac laga siinayn ilah baana ku barakeeyey ilaa yomina haada baa la dhaqaajin layahay kitaab ka fiican la keeni layahay ayaga durayna ama taabtana gartu ay raaci ladahay waxaa weye wuxuu ilaahay diinka ku ilaaliyey oo sunnada rabbi ku xifdiye weeye wuxuu idhi muslim qaalaha waxay labadaa wada xadaana ibn abi fudaykin maxamed ismaaciil maxamed ibn ismaaciil ibn fudayk akhbarana daxaaq yacni ibn cuثmaan alasadi can abi nadr salim bn abi umayata alsadi can abi sami cabdiraxmaan bni cawf aلzuhri ana caaisha radi allahu tacaala canha lama twafya sacd bn waqaas markuu geeriyoodo la oofsaday qaala waxay tidhi udkhuluu bihi اlmasjida masaajidka la soo gala janaasadu ii keena xataa usaliya calayhi saan aan ku tukaday faunkira dalika calayh arrinkaas hooyadan lagu qoonsado lagu diiday faqaala waxay tidhi wallahi allaaan ku dhaartay laqad sallaa rasuul lah sal slm cala bnay bayda fi lmasjidi suhaylin wa akhiihi ilaahay baan ku dhaartay nabi maxamed muusan ku tukanin cafu wuu ku tukaday tii hore nafiga ahayd laqad sallaa rasul rasulka wuxuu ku tukaday cala bni bayda ibnay bayda bayda labadeedii wiil buu ku tukaday fi lmasjidi buu kula tukaday suhaylin ahaa iyo akhii walaalkii ma sahlba mise waa safwaan sahl inuu yahay baa la sheegay laakiin sahl nabigoo nool buu nabiga kadib buu dhintay baa la sheega qaala muslim wuxuu yidhi suhayl ibnu dacdin huwa bnu bayda suhayl ibnu wahab ibnu rabiica wey abtirkiisa aabbaha marka la yidhaahdo suhayl ibnu wahab ibnu rabiica laakiin dacdigu waa hooyadii magaceedii weeye dacdi ibn jaxmi baa la yidhahdaa magacee baydana waxaa weeye waa iska laqab iyo waصfi wah ibnu bayda weeye ummuhu bayda hooyadii baa bayda la yidhaahdaa soimu dacdin marka waa yani aabbihii in dacdi la yidhaahdo ayuu muslim sida ka muuqata laakiin sida loo badan yahay aabbihii waa wah ibnu ama dacdigu waa laqab waa noqon kartaa midda ayadaa waa inagu soo marray suliya calى cumar fi اlmasjid wa abubakr fi اlmasjid saxaabigan xadiikiisuna wuu sugan yahay daara qudni ayaa xadiikan ku sheegay adiikan dambe u dambe mutaabacada xadiim mutaabace mutaabacadan u iska laadiye wuxuuna ugu dimariyo ee gadaal u gey wuxuu yidhaahdaa marka ninka le daxaaq ibni cumaan cilalkiisa cilal daara qudni raqamka wuxuu kaga hadlay wuxuu kaloo kaga hadlay tatabuc walilzaamaat raqamka iyo waa kaa firin karta aad buu hawsha oga hadlay wuxuu ku gebagabay warkiisu marka la soo waxaa weeye ninka la yidhaahdo abunadar baa laysku khilaafay ardaydiisaa ismaan dhaafay abunadar saalim ibn abi umaya ilaa aakhirihi can abi salama can caaisha soo ninkaasaa laysku maandhaafay saddex wadaad ayaa wax ka qaatuu yidhi ninka kooga waa ibn cumaan can abi nadar maalik ibn anas can abi nadar cabdاlcaziiz ibn abi salama ibn abi salama ibnajishuun can abi nadar saddexdaa wadaad weeye buuri maalik iyo way khilaafeen bu daxaaq ibn cumaan bay khilaafeen waxay ka dhigeen xadiidka mursal wuxuu u jeedaa munqaطic buu may ku wariyeen waxay ku wariyeen can abinadar can caaisha meesha waxay ka saareen abi salamay ka saareen abunadarna caaisha ma soo gaadhin mana arkin wuxuu u sii maraa caaisho waasituu u sii maraa maalig iyo saaxiibkii maajishuun waxay xadiidka ka dhigeen min xadiid abinadar can caaisha mursalan buuri walaa yasixu ilaa mursalan buu soo istaagay mursalku muxuu ka wadaa walaa yasixu ilaa munqaican uuna ilaaqa hawsha daar qudna wuu yaqaanaa xufaadoo dhan baa yaqaana bayhaqi baa isticmaala abu zurcat araazi abu xaatim araasi bukhaari baa isticmaala mursal waxay u jeedaan munqaic maxaa yeele mursalku waa min almunqaicaat xadiidka mursalka ah waxbaa ka go-an soo ma asla waa munqaico ayib macnahaasa iska isticmaalaya wuxuu i waa laba xaafid baa khilaaftay haddaba daxaag riwaayadiisu waa shaada daxaagna mawsuul buu ka dhigay mawsuul can nadar can abi salama ibn cabdiraxmaan can caaisha waa muttasil wey marka daxaag wuxuu la laba arrimood buu la yimid wasliyo iyo ziyaado aan matniga ku jirinoo nabigu labadii wiile ina bayda ay dhashay suhayl iyo walaalkiibuu masjidku la tukaday riwaayada horka kuma jirin suhayl basuu ahaa qadiyadda marka wadaadkii shamuuman markuu taxqiijinaya tatabuc lzamaanna walxaqu maa qaalahu daara qudni buu ku maray laakiin aniga su daara qudni mara xaq ilama aha way ila khaldan waxay u khaldan baan idiin sheegaya horta muslim kitaabkiisa sidaa u dhigay inay saxan tahay baa yaa muuqata culamo badan baa intii loo keenay feermeeyeen abu xaatim araasi abu zurcat araasi maxamed muslim waara xufaadu casrihi kitaabkaa sidii saasay ku gudbiyeen rijaasha qaarkood waxay dhaheen inaad dibgiisa way ka hadleen laakiin matniga iyo asaaniidiisa way feermeeyeen marka ijmaacu ahli casrihi waa ku filan saxiixu muslim inta haddaynu ka soo tagno nin walbo shaykhaynka iska lalaaday inta badan aqoon kasta uu leeyahay marka la qodqodo waxay raacdaa gartu haaliban muslim iyo bay raacdaa wاlaslu waa min waa xamlu اlumuuri cala اlhaalib labada waa iska muqadimaad inaaci ah muqadimaad iqnaaci ah weeye ood yeelimaysaa haddaan u soo dego alimaam اlbayhaqi ariiqan intuu keenay buu yidhi wاlxadiiثu haabitun mawsuul min wajhi aakhara can abi الnadr can abi salma can caaئiشha bayhaqi wuu khilaafay daaqoni wuxuu hi xadiidku waa haabit mawsuula min ariiqin aakhar ariiqa aakharkan wuxuu ka dhigay ariiqu abinadar saalim can abi salm bn cabdiraxmaan can caaisha radi allahu tacaala canha sidaa wuxuu ku yidhi sunankiisa Eh, eh, eh, afwan alawsa asunan alawsat oo loo yaqaano macrifat sunan walaaaar loo yaqaan ya saalim maya saalim waa magacii abunadar abunadar baa la yhahda magaciisa la yahdaa saalim ibn umaya saalim ibn abi umaya abunadar waa kunya soo maaha ayib ya waxaan ka rabaa ariiq markuu ka soo hadlay sanad kaleo wuxuu sheegay aan ahayn ariiqa daxaaq aan ahayn oo daciifu sheegay markaasuu wuxuu yidhi ariiqa daciifkii taxa wuu ku mashquulay maba rabnee xadiidku waa haabitun mawsuulu min wajhin aakhara waana wejhu daxaaq ibni cumaan can abi nadar can abi sana cabdiraxmaan can caaisha wey miyaad fahanteen warkayga iga daaya dhexgalka haddii kale xashirka waan joojinaya sidoo kale waxaa maray abu daawuud abu daawuud baa isaguna maray uu maray intuu keenay ariiqan ayuu u arkaa inuu yahay ariiq sugan ariiq sugan buu u arkaa leanna waxaynu soo maray qaacidadu abu daawud wuxuu ku sheego oo uusan cilaynin laa tasriixan walaa talmiixan inuu agtiisa saalix yahay wahada huwa sawaab waxaa kaloo maray baqawi fii sharxi sunna xadiikuu keenay ariiqanuu keenay markaasu waa xadiiun saxiix akhrajahu muslim min ariiq daxaak ibn cuثmaan can abi nadr can abi cabdiramaan abi salma can caaisha saddexda waad baad iga haysaan intaa markaan ka tago oo muslim taageertay maalig irsaalkiisa in wax lagu cileeyo waa badhaynimo daaraqudni calى imaamatihi wa jalaalatihi wuxuu og yahay buu wax ku cileeyey cinda alxufaad wاlnuqaad irsaalu maalikin laa yucalu bila xadiiث maalik ibn anas abu cabdilah imaam daar اlhijra hadday xufaadda qaarkood ay xadiidka wasliyaan ama isnaadiyaan asaguna irsaaliyo waxba laguma celeeyo maxaa yeele waa caado maalig waxaa caado u ah xadiidka mar iska irsaaliyo mar waqfiyo mar isnaadiyo maxaa lianna almursala wاlmawsuula cinda waa xuja xadiidka inaan abtirkiisa kuu dhammaystiro inaan dhexda kaga tago laba goroba waa xuja maalig agtiisa qabaa saa darteed xadiidka wuu iska irsaaliyaa xufaaddaa qiray ibnu xibbaan wuxuu yidhi xadiid buu ka hadlay maalig laisku khilaafa saxiixiisa ka fiiriya waa qaacida muhiim ka hadlay xadii asxaabu maalikin baa iskhilaafay nin irsaaliya xadiidka oo kala gooya nin dhexda kaga taga kulli maalig bayna maraya markaasuu wuxuu yidhi wa arsalahu can maalikin saa'iru asxaabihi hebel hebel baa xadiidka wasliyey can maalikin asxaabtii maaligee kale oo dhanna way irsaaliyeen wuxuu idhi wahaadihi kaanat caadatan limaalikin yarfacu fi laxaayin اlahbaar wayuqifuhaa marata ukhra cafwan wayuqifuhaa miraaran wayursiluhaa maratan wayusniduhaa ukhra calaa xasabi nashaaihi ibn xibbaanna waa mudai min muaqiqi cilmi xadii baa lagu tiriya waba isaga ka fiican oo ka yaqaano xadiidka xaakim iyo khayrkii walaal bayhaqi asaga kaga horeeya markaad hawshaad akhridaan wuxuu idhi waa caado maalig leeyahay axaadiisu sidaa u galaa muxuu sameeyaa mar wuu kuu rafcin buuri mar waqfini mar mursalu ka dhigi mar wuu kuu waslinayaa calaa xasabi nashaati kolba ku xidhan tahay u fahmaysan yahay ama ardayga uu xurmaynayo wuxuu idhi ibn xibbaan faاlxukmu abada liman rafaca canhu aw asnada canhu faاlxukmu abadan haddii maalig ba laysku khilaafo e oy ruwaadu marna ka wasliyaan marna ka irsaaliyaan xukunka waxaad siisaa ninka maalig maree rafciyey ama xadiidka wasliyey faاlxukmu abada liman rafaca canhu wa asnada maxaan ka rabaa hadda xadiikan maali uu daraqudni xujaystay bayhaqibaa cafwan maalig baa irsaaliyey asagaa wuxuu wariyey asxaabu maalig inay isku khilaafeen oo nin la yidhaahdo xamaad ibnu khaalid abu cabdilaahi alkhayaad almadani albaqdaadi oo iqa xaafidoo mutqina ah, uu maalig xadiidka ka wariyey asagoo mawsuula ka xadiii daxaad ibnu cuثmaan alasadi maalig can abi nadr saalim abi slm cabdالraxmaan can caaئiشha faاlxukmu abada liman rafaca aw asnada can maalikin bacda an yakuuna iqaة xaafida whada huwa sawaab hada huwa sawaab halkaas marka taa ku baabaaday ninka la yidhaha xamaad ibnu khaalid abu cabdillahi alkhayaadna waa min rijaali muslim wasunan xadiidku wuxuu inoogu iman doonaa fi kitaab الsayd xadiidka abi taclabat alkhushani baynu ku gaari doonaa axmed baa la weydiye kaana xaafidan nin waa hayru majruuxin abadan wax jarxiyana ma jiro xufaadun waxay isku waafaqan inuu yahay xaafid mutqin ah weliba wuxuu ahaa harqaanle guriga maalig hortiisa dharka ku tola halkaasuuba ka shaqaysan jirayba maalig calaa baabin maalikin buu ka shaqayn jiray idan halkan waxaa ku baabaay maalig baa irsaaliyey waxaa ii soo hadhay maalig qudhigiisaa laysku khilaaf mar wuu waqfiyaa marwuu irsa wuxuu ka dhiga xadiidkaba can abinadar can rasuulilaahi can abinadar can caasha maba sheegaba walaa abisalaam ma sheego marna wuxuu yidhahda can abinadar can caaisha marna wuugoos isnaadiyaayo can abinadar can abisalam can caaishuu ka dhigay wاlxukmu abada liman rafaca aw asnada can maalikin bacda an yakuuna xaafid hada huwa sawaab wadaadki la odhan abu yacla khaliili muxuu kaana maaliku yursulu axaadiia laa yubayinu isnaadaha waida istaqsa calayhi man yatajaasaru an yasalahu can isnaadihi rubama ajaabahu ila isnaad buur maaligu iska irsaalay axaadiita ninka ku dhiirada xadiidka ii sheeg yidhaahda sanadkiisa yuu u xidhiirin jiray inta kale isagoo haafuu u dhiibi jiray maxaa yeele ana almursala wاlmawsuula cindahu waa sawa waa xuja ixtaja maalikun kada nucmaanu bihim wtaabicuuma wadaanu buui markuu ciraaqi alfiyadiisii ixtaja maalikum mursalka waxaa xujaysta maalik kada nucmaanu bihi ay bilmursali wataabicuuhuma asxaabu maalik wa abi xaniifa wadaanu waina ka diin dhigtaan buu way xujaystaan fi ddiin taa halkaasay ku dhammaatay axmed ibn xambal wuxuu yidhi wamaalikun yursul axaadiia kaiira yuusilha hayruhu axaadii hayrkii wasdiyo asagoo irsaaliya qadiyaddaa marka ma noqon karto qadiyo lagu cileeyo xadiidka lagu cileeyo kadalika maajusuun sida maalig laiskugu khilaafa laiskugu khilaafa asaguna wuu irsaaliya axaadiis sida maalig kale marka tacliilkaasi qaabka in loo dhigo oo muslim loo difaaci ahayd in layska yidhaahdo walxaqu maa qaalahu addaaraqudni waa khata agtayda waana masale ijtihaadiya ijtihaadka muslim baana nagala fiican midka daara qudni lishahaadati culamaai casrihi lahu intaa aan kaga tago baabu maa yuqaalu maku daraa haddee baabkan mise xadiidka uu dheerya balakala caawa iskaga joogna in sha allah